ma kana min xuma biha liljuxfati walaysa dajaalu walaa taacuunu yadkhuluha faxirsuha xasinu taabad way ku hagaagtay bihi imaatinka nebiga taybatu magaalada tayba laydhaa ee madiinaahi way ku hagaagtay min bacdi radaa geeridii iyo dagaaladii sokeeye ka bacdi ee lagu madhanayay way ku hagaagtay ashraqa waxaa iftiimay maa qad kaana wixii ahaa minha xagga madiine aswada madooba alla wixii madoobaa ayaa dhalaaloo wirwidhay kaanad waxay ahayd magaaladan yari la min awbayi ardillaahi dhulka ilaahay ta ugu xanuunka badan ee ugu qushka badan bay ahayd fa saala waa suulay daa'uhaa xanuunkeedii bi haada aljaahi sharaftaa ilaahay keenay iyo nebigaa yimi ayay ku caafimaadday wanaqala allaahu ilaahay waa raray bifadli raxmatin naxariis xaggiisa ka ahaatay fadligeed wuxuu ku raray maa kaana wixii ahaa min xummaa xumad waa kaneeco iyo duumo oo biha magaalada ahaa liljuxfati kanaacadii dadku ku dhiman jireen xagga iyo juxfa loo raray walaysa dajaalun dajaal ma aha ka beenaalahahi walaa taacuunun cudurka taacuunkiina maaha yadkhuluhaa mid gelaya madiine weligeed fa xirsuhaa difaaceedu xasiinun waa difaac adag oo aan cidi maraynin waxaynu tilmaannay soo gaadhitaankii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu alayhi uu nabadgelyo ku soo gaadhay yarib magaalada yarib laydhaa ee ay degaan aws iyo khasraj markaasay iyaguna magac cusub qaateen oo waxay qaateen al ansaar inay nabiga u hiiliyaan magaaladiina magacii laga bedelayo almadiina ama madiinat rasuul iyo tayba iyo taaba magacyo wanaagsanoo badan bay yeelatay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi magaalada marka uu yimi xaalkeedii oo dhani waa isbedelay anas maalig baa sheegaya wuxuu leeyahy maalintuu nebigu yimi alla wixii magaalada mugdi iyo iyo qallooc ku jiray ilaahay waa ka hagaajiyo waxay noqotay magaalo werwareso dhalaalays maalintuu geeriyoodayna magaalo ka madow maanan arag buur waxa kaloo ilaahay imaatinka nebiga ku suuliyey khilaafaadkii iyo xinjarafajaaskii iyo umolodooxii ka dhexeeyey labadan jilib ee walaalaha ah ee laysku dirayay ayuu ilaahay walaaleeyo dhanbay u wada jeesteen waxaa kaloo magaalada ku sii hadhsanaa waxay ahayd dhulka dhulmadowga ah ee carramadowga ah ee biyuhu ku badan yihiine kaneecada iyo duumadu ay ku badan tahay markiiba saxaabadii soo hijrooday qaar baa soo dhacay abubakar iyo bilaal iyo way soo dhaceen oo kaneecadeeda soo ridatay deetana caaisha ka warramaysa waxay leedahay waxaan soo booqday abubakar iyo bilaal bilaal isagu hadrayaaba ismama oga meel alle meelu joogoo xumaddaa ka tan badan abubakarna isna saasi leeg wuu gabyaya oo erayuu ku gabyaya wuxuu ku doonayaa inuu ka warramo maka iyo cimiladeedii wanaagsanaydiyo ayuu ka warramaya markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u sheegay bay tidhi xaaladda ku dhacday oo ay ka warramayaan u boholyoobayaan magaaladii ka yimaadeen markaasuu yidhi ilaahayow allaahuma baarik lana fi saaciha wa muddiha allahuma xabib ilayna almadiina ka xubbina makkata aw akar nebigu waa duceeye wuxuu yidhi ilaahayou saaceeda waa afartaa sacabo labadaa sacaboo afar goora ilaahayou saaceeda iyo mudkeedaba noo barakee ilaahayou madiinana jeclaysii sidaannu maka u jecel lahay iyo si ka badanba wanqul xumaaha ila aljuxfa ilaahayoo meeshaa juxfa laydhaa cidlada ah, iyo buuraha ah kanaacadeedii u ror intiiba ilaah waa ka yeelay magaalo barakaysan oo ay muslimiintu jecel yihiin oo dadkeedu ay ducaysan yihiin oo xumadiina ay ka guurtay bay noqotay habeenkii dambeu nebigu seexdo wuxuu yidhi waxaan ku riyooday gabadh qof dumaroo weyn oo timeedu firirsayin oo magaalada ka booday oo ka carartay oo xagga iyo juxfo u carartay baan ku riyooday deeta waxaan ku fasiray kaneecadii iyo xumaddii iyo duumadii in ilaahay ka kaxeeyey sidii baanay ka tahay marka magaaladii muslimiintu waa la qabsadeen ilaahayna waa u hagaajiye waxaa kaloo intaa u dheer magaaladan dajaal ma soo galo dajaalku markuu soo baxo aakhiro zamaanka beenaalaha weyni ee uu adduunkao dhan ku mara afartan maalmood maka iyo madiina toona geli maayo kullu niqbin min anqaabiha malaku min almalaa'ika meel kastoo kadinoy madiini leedahay malag baa taagan uma soo dhowaanayo makina waa la mid markuu soo dhawaado dajaal magaaladu way ruxmaysaa munaafiqoo dhan baa u baxaya munaafiqoo dhan baa u baxaya muminiin baa isugu hadhaysa marka waa magaalo cajiib ah waxaa kaloo intaa u dheer laa yadkhuluha dacnu wala taacuun taacuun kuma soo galo taacuunnadan dhacaya kalooraha iyo waxyaalahan dhacaa iyo nabarradan waaweynay yimaadaan ma galaan marka koronaha la eegaya hadduu galayna daacuun maaha oo madiine laga helo daacuun maaha wuxuu noqonayaa marad ka sahlan haduu geli waayo oo aan madiine lagu bukoonna markaa daacuunkii buu noqonayaayo axkaamtii daacuun ku yeelanaya magaaladiis waa magaalo nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waalmadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun madiina ugu fiican magaalooyinka adduunka hadday garanayaan iyaday degi lahayen mar wuxuu yidhi ina aliimaana layarisu ila almadiinati kama ta'risu alxayatu ila juxriha iimaanku wuxuu dib ugu soo gurtaa madiina sida abeesaduba godkeeda markay waxba garan weydo ay dib ugu soo ururto marka madiina waa magaalo cajiiba weeye caasimaddii islaamkaanay noqotay minka uu nebigu gaadhay xilligaa laga bilaabo ilaa iyo xilli dambe caasimaddaasay ahayd taabad waxa wanaagsanaatay bihi bimajiihi imaatika nebiga taybatu magaalada madiina min bacdi rada geeridii iyo islayntii iyo dagaaladii sokeeye kabacdi ayay hagaagtay ashraqa waxa wirwidhoo dhalaalay maa qad kaana wixii ahaa minhaa xaggeeda aswada madow alla waxay iin lahayd ayay ka bogsatay kaanad waxay ahayd la min awba'i ardillaahi awba waa min alwabaa dhulka ilaahi meesha ugu xanuunka badan ee ugu bushka iyo qushka badan bay ahayd fasaala waa suulay daa'uhaa xanuunkeedii bi haada aljaahi sharaftaa timi ayuu ku suulay wa naqala allahu ilaahay waa raray bifadli raxmatin naxariis xaggiisa ka ahaatay dheeraadkeed maa kaana wixii ahaa min xumma kaneeco oo biha madiine ku sugnaa liljuxfati juxfaa loo raray walaysa dajaalun dajaal ma aha yadkhuluhaa mid soo gelaya walaa daacunun daacunna soo geli maayo fa xirsuhaa difaaceedu xasiinun waa mid adag oo aan la marayn marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi madiine markuu degay wuxuu sameeyey dhammaan wax alla wixii caawin lahaa inay noqoto meesha koobaadee diintaba laga maamulo dowlad islaamiya ayuu bartaa ka unkay marka waxa ugu horreeyuu samaynayey waa maqarkii shalayn soo marnay maqarkii waxa weeye waa taliskii masaajidkii buu dhisay saxaabadana ridwaanullaahi alayhim wa ay shaqaynayeen goobtana waynu sheegno laba waxa lahaa agoon sahal iyo suhayl iyagiina wuxuu idhi ka iibsaday waxaana rasulla labaanu bixinaynaa maya buu idhi bixinaya lacagtii buu bixiyey meel waxay ahayd timirtana lagu hagaajiyo qubuuro gaalana ay ku jiraan dhir burburtayna lahayd dhirtiina waa laga sifeeyey qubuurihiina waa la faagay meel kalea lagu aasay meeshii markii la baneeyey ayaa masaajkii laga bilaabay saxaabadu way shaqaynayeen nebigu waa la shaqaynayey markay yar daalaanba waxay arkaan nebigiioo shaqaynaya markaasaa waxay idhahdaan lain qacadna wnabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu lmudallilu haddaynu fadhiisanno nebigii allana shaqaynayo oo waa amal lagu lume eh saynu karnaa marka isna waa kuwa kii wada ahriyaya gabayga waxa uu lahaa allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira farxam ilansaara wlmuhaajira marka gabay hawleedkaasaa lagu qaadayy qolaba waxbaa loo dhiibay masaajidku taqriiban wuxuu noqday boqol diraac boqol diraac muxuu noqonaya labadii diraacba waxay idhaahdaan midkii waa nus mitir dhadhow aduwa konton mitir masaajidku kiina waa kan weeye waa konton mitiroo xaggaasa iyo konton mitiroo xaggaasa saajuweyn wey inta hore laba diraacoo ka mid ah, hal kamitire hoose dhagax baa laga dhigay inta ka sarraysana timirtii baa lagu dhisayoo timir buu ka samaysnaa tiirarkan dhexe timir bay ahaayeen laantimireed iyo juduucdeedii iyo tiirkeedii kuwa sare ee sidaa loo dhigana iyaguna geetimireed bay ahaayeen waxa lagu farashayna laamihii timirtu ahaa intaa horeo dhan kadibna guryihii baa lagu dhadhajiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna hareerihii bay degeen masaajkii markii laga faraxashay ayaa waxaa loo dhaqaaqay haddana qodobkii ku xigay oo ah in dadkan yimi ee qabaa'ilka kale ah ee taariikhaha kale leh ee diinta kale haystay in la mideeyo waayo dadkani dad waxay ahaayeen jaahiliya oo aan midaysnayn nebigu wuu walaaleeyey alansaar walmuhaajiriin ayuu walaaleeyo boqol saxaabi ayuu gurigiis ugu xareeyey nin walba ninka kaluu yidhi walaalaatiin saacaddaa laga bilaabo weliba intaa hore macadhaxalka kiini dhintaa ka kalu dhaxlaya muddo markay walaaloobeen ee uliya diirkeed noqdeen ee isdhex galeen ayaa waxa la nasakhay isdhaxalkii waxaa idhi ha isku dhaxlina walaalayntiiye nasabkiinna iyo isku dhaxla laakiin walaalnimadu waa sideedii markaasa waxay la yimaadeen dhacdooyin la yaab leh oo taariikhdu xustay siday u walaaloobeen isu dhexgaleen qodobkaasi markuu dhammaaday haddana wuxuu u jeestay madiine waxa wada degan muslimiin iyo yuhuud saddex qabiiloo yuhuudaa degan iyagiina nebigu wuxuu la bilaabay muwaadaca heshiis buu la saxeexday iskaashi inay nabadgelyo ku wada wixii khilaafee yimaada aniga laysoo celiyo oo maxkamada sare aniga ay noqoto wixiina soo wada weerarana inaynu dhan uga wada jeedno wixii dhiiginugu soo hoydana aynu wada bixino way ku duugeen hadhowna iyagaa jabinaya intaa markuu qabtay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa waxaa bilowday tashriicaadkii kale hadday aadaankii tahay hadday qibladoo la bedelo tahay laakiin saddexdaas waxay noqonayaan bayskii magaalada la dhisay qoraalna waa la kala qortayoo nabadgelyain lagu wada noolaado saxaabadii isdhex galaan masaajkii iyo santarkii la helo intaasuu ka warramayaa sheekheennu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi aqaama waa joogay nebigu madiina shahran bil ayuu joogay uma intaa ka gadaal markuu bil joogay uma bacdu uu israaciyey labadu waa isku macne nazalad waxaa soo degtay alayhi nebiga waxa ku soo degtay itmaamu salaati salaadda dhammaystirkeediio ukmilad la dhammaystiray aqaama waa joogay min shahri rabiicin lisafar bisha rabiic ilaa safar ayuu yubnaa lahu loo dhisayey masjiduhu masaajidkiisa iyo walmustaqar guryihiisii wawaadacal yahuuda yahuuduu la heshiiye fi kitaabihii qoraalkii uu la qaatay buu kula heshiiyey maa baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna maa asxaabihi iyo wixii asxaabta dhexmarana in heshiis lagu dhammeeyo gacanta laysu saaro wa kaana waxa ahaa isla sanadka bad'ul amri amar la bilaabo biladaani aadaanka aadaankana waxa lagu bilaabay ru'ya bni saydin cabdilahi bnu sayd ibni cabdirabbi riyadiisii aw licaamin aanin walicaamin aanin sanadkii labaadna halkaasuu ka bilaabmayaa sheekhu wuxuu tirinayaa sanadkii koowaad waxyaalaha dhacay kow waynagii tilmaamo masaajkaa la dhisay mar labaadkana nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu la heshiiyey yuhuuddii meesha deganayd qodobadii laga heshiiyeyna qodobada aan tilmaamay bay ka mid ahayd oo kow ay tahay in nabadgelyo lagu wada noolaado waa laysku dhacayaa oo carab iyo labadiisa daanba isugu dhowo isqaniinaane hadday cid isku dhacdana yaa laysula imanayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii innaga inagu yimaada ee dhiiga waa wada bixinaynaa cadaawahayna soo wada weeraraa dhan baynuga wada jeedaynaa annaguna diinteedaanu gaar u haysanaynaa idinkuna diintiina gaar u haysta shantaa qodobbay ka koobnayd haddana waxaa la walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar boqol nin bay ahaayeen nin iyo nin baa loo walaaleeyey marka qadiyadda mu'akhaadka laga warramayo waxaa loo jeedaa isdhexgal kow mar labaadka waxaa kaloo loo jeedaa qolooyin baa soo qaxay oo aan dhaqaale haysan ragna way dhaqan yiin magaaladoodii bay joogaan xoolahoodiiiyo guryahoodii bay joogaan in la layskafaalo qaato oo la wada noolaado marka ninba nin in lagu xidhaa waxba yeeli mayso tacaamu linayni yakfi alaas cuntadii nin loogu tala galay saddex baabay kafaynaysaa ama tii laba loogu talagalay saddex bay kafeynaysaa saa in loo wada cuno tiina waa la soo dhoweeyey culimmadu waxay soo wariyaan laba arrimood mid waxay soo wariyaan mu'aakhaad kale oo maka ka dhacay oo kan ka horreeyey oo muhaajiriinta dhexdooda la walaaleeyey ibnuqayim sheekha la ydhaa iyo sheekhiisa ibnu taymiya iyagu waa diidaanoo waxay idhaahdaan mu'aakhaadkan unbaa jiray waayo kuwaasi marka hore isku meel bay ahaayeen isku qabiilla way ahaayeen isku degaanna way ahaayeen waxallo waxay mu'aakhaad uga baahan yihiin ma jirto ibnu xajar sheekha la ydhaha wuxuu leey kol haddii xadiisku asaxay oo intaasoo dariiqu ka yimi wax lagu diidaa ma jiraane mu'aakhaadkaasina waa jiray laakiin kaasi wuxuu ahaa inay waxoogay istaakuleeyaan mu'aakhaad kalaa la sheegaa oo ah in nabiga iyo cali la walaaleeyey markii ragga laysku xidhxidhayey in nebigiiyo cali la walaaleeyey taasi ma sugnaa waayo nebigiiyo cali dee waana ilmaadeen ruma meella waa ka wada yimaadeen nebigaana soo koriyey saynu sheegnay wax siyaadoo intaa ka dheer hadhowna intiisaabuu guursanaya waxa weeyaan lama walaalaynin ee cali axadul ansaar baa lala walaaleeyey qodobka kaaxiga wuxuu ahaa salaaddii waa tanoo waa la jamac baa lagu tukanaya allo wax lagu ogeysiiyena ma leh deetna dadku cadceduba eeganaya haddii cadcedda la wadeegtana mid ku soo beega iyo mid ka soo horeeya in badan iyo mid ka habsaama nooc walba la yeelanaya muddaa lagu rafaadsanaa nebigu shirweynuu qabtay waar maxaynu salaaddii isku ogeysiinaa rag baa waxay yidhaahdeen dab ha la ogo og ha la shido oo marka dabka la arkaa la ydhaa salaaddii baa taagan ama ololka maqiiqa tanabigu wuxu war waa dhaqankii majuusa dabacaabudkee maaha dhaqan caadiya naga daaya marka laga yimaado taana dee macquulba maaho duhur iyo casar iyo cidiba daba arki mayso dirqa lagu arkaya waa cishaa iyo subaxun baa la arkila qaarna waxay idhaahdeen baalkaynu samayno baalkii la jiray ee garidii hala afuufo carooggii iyo ama garidii hala afuufo ha wuxuu waa yuhuud shuqul yuhuud wey inaga daaya qaar waxay dhan jeles ha la garaaco sawirkaana nasaaradaa leh ummadihii kale ilaahay ka go'ay dhaqankoodii way inaga daayo waxba waa la waay fikir kale si lagu kala hoyde isagoo nin walbaaba oo arrintii ka fikirayo maskaxda ka guuxayso ayaa habeenkii seexdeen cabdulaahi ibnu zayd ibni cabdirabbi ayuumbaa malag baa istusay malag carooggii sitaa waryaah iga iibi maxaad ku falaysaa de waa ku eedaamanaynaa oo wax ka fiican ma idiin sheega ha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa wuu qaybaba riyadii buu ku qaybay riyadii qaarna soo jeedkii wax ku qaybi kari laayin soo ma <laughs> isna riyadii buu ku qaybayaa dabeetana waa u yimi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh mar alle markuu yimi ayuu idhi la ru'ya xaq waa riyo xaq u yeedhi bilaal fainahu ndaa minka sawta bilaal baa kaa cod marka waxay tilmaamaysaa in coddheeraan iyo codmacaan baa la doonaya qofka mu'adinka ah. marka bilaalna wuu u isagu markuu codkii maqlay wuu soo cararay oo go'ajiidaya siwalle anna waan ku riyooda eedaanku saasuu ku socday haddana aqiimkiibuu ugu yeedhiyey aqiimkana malogga ka soo qaybay sidii ku socday eedaanku waxa intaa ku xigay islaamu cabdlah ibnu salaam saxaabiga ladha cabdulahi ibnu salaam ayaa islaamay alxusayn ibnu salaam baa la odhan jiray nebigaa u bixiyey cabdullah ninkani wuxuu ahaa caalimkii yahuudeed calaamadihii o dhan ayuu hayey midunbaa ka dhinayd midiina markuu nebiga u yimi ayuu arkay oo wuxuuhi maralla markaa wejigiisa qac ku siiyey idhi inna hada alwajha laysa biwajhi kadaab walle weji beenaalayn aanu ahayn markiiba waxaan arkay isagoo leh ayuha naas أdcimu الطacaam وafshu الsalaam wsalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bsalaam xagga dambaan ka wareego wuxuu dareemay inaan raadinayo khaatamu nubuwa calaamaddii dhabarka kaga taallay garabka hoostiisao go uu tuuray waan arkay waan ku dhegayba u islaamay wuxuu uhi yaa rasuul allah qoladan yuhuud layidhaa qowmun buhtun waa qaar been abuurad badan oo isbedbeddel badan oo jirjiroole ah intaanay islaamnimadayda ogaanin bal imtixaanoo xaaladayda ogow hadhowbe waxaana lahayna saari doonaane deet wuui waaye daaha dabiisa galo halkan u geliye yuhuud buu yidhi yuhuudey ninkaa ka warramay cabdillahi bnu salaam inna lilahi ma nin iyaba khayruna wabnu khayrina wa sayiduna wabnu sayidina wa aclamuna wa ummise ninkii noogu khayr badnaa aabbihi noogu khayr badnaa sayidkii noogu sayidsanaa aabbihiina la mid caalimkaygii cadceedo aggaa ka soo baxday bay noqonaysa sidi soo bax ashhadu an laa ilaaha ila allah washhad sharunaa wabnu sharina weligiiba ninka xun isagiiyo aabbihiiba ilaahu haayo meel hanagaga wada yeersiin soomaad maka bartii isku bedeleen weligiiba wuxuu ahaa dir xuno way iska wada dhaleeno sidan halkii bay ku miiseen nebigu muxuu bartay darsigii koowaad niman la aamini karo oo dhegahoodii afkoodi ismaqlayo inaanu ahayn buu halkaa ku qaatay deetana waa uu ka feejignaanaya wixii intaa ka dambeeyey aqaama shahran uma bacdu naslad waxaa soo degtay calayhi itmaamu salaati ukmilad qodobkan ka booday waxa weeye salaaddii baa la dhammaystiray salaaddu siday leedahay waxay soo degtay iyadoo la mid ah salaatu lmusaafir oo duhurku laba yahay casarku laba yahay maqhribku saddexdiisa yahay cishaa'iguna laba yahay subuxna labadiisa yahay markii madiine la yimi ayaa fa uqirat salaatu safari wa ziidat salaatu lxadar salaaddii nagaadiga waa la afrafareeyey duhur iyo casr iyo cishaay safarkana sidiisaa lagu daayey markaa sheekhu dariiqadii caayshu maray dariiqada culimmada kale maraanna waxay leeyihiin maya salaaddu iyadoo dhammaystiran bay soo degtaye qofka musaafirkaa ah ayaa laga dhimay halkaasaa laska hayaa qol wax le iyadoo yar la soo dejiyey waa la siyaadiyey qaarna iyadoo dhammaystiran bay soo degtay waxbaa laga dhimay oo jiididiiyo qaalis maxayn odhan jirnay way isla gurigayntii laakiin waxoola marka fiqiga la tago umuuray ku kala yarduwanaanayaan aqaama waa joogay min shahri rabiicin lisafarin ay ilaa safar yubnaa lahu waxaa loo masjiduhu masaajidkiisa iyo walmustaqar guryihii ku deganaanayay wawaadaca lyahuuda yahuudu muwaadaca la sameeyey heshiis xabadjoojineed fii kitaabihii qoraalkay kala qorteen maa baynahum iyaga dhexdooda wa bayna maa asxaabihi iyo asxaabta dhexdoodaba wa kaana wuxuu ahaa bad'u lmri amarka bilowga biladaani adaan laysamraa ru'ya bni zaydin riyadii cabdilahi bnu zayd ayuu aadaanku ku bilowday aw licaamin aanin awda waxaad ka dhigaysaa wow wa licaamin aanin sanadkii labaadna hee arrimahanaa dhacay maxaa dhacay wa fiihi sanadka labaad fardu sawmi soonka ayaa la waajibiyey wazakaati sakada lilfidri soonka lagaga afuro sakaatulfidrigana waa la jideeyey waalciidayni labada ciidood bisalaati in la tukado bikhudbatayni laba khudbadood in lagu tukado ayaa bacdu intaa kabacdi iyana la jideeye waaludxiyatu udxiyada kadaa ayaa iyana la jideeyey in la galo daxiyada ama udxiyada ama adxiyada ciidda ciiduladxaa aynu idhaahno kadaa waxaa kuula mida sakaatu maalihim sakaatu maalkiina waa la jideeyey waalqiblatu qibladana xuwilad waxaa loo wareejiyey lilmasjid alxaraami masaajidka xaramka ah ee xurmada leh kacbada musharafadaa xaggeeda ayaa loo jideeyey wa binaa'u dhisme iyo aqalgal bicaa'ishin caaisha lala aqalgalaana tamma waxa uu taam fi fii sana kadalika waxaa kuula mida azahraa faadimatu zahra nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inantiisiina meherkeedi iyo aqalgalkeeduba sannadkaasuu dhacay sheekhu wuxuu inoo soo ururinayaa sannadada kala duduwan dhacdooyinkii dhacay sannadkii labaad kow waxa la waajibieyey sanadna waa garanaysaan waa sanadkii hijriga ahaa meeshan januari iyo februari ma yaallo waxaa laga bilaabayaa muxaram ayuu ka bilaabmaya marka sanad walba muxaram buu ka bilaabmaya dilxajana waa ku dhammaanaya sanadkaasi waxa la jideeyey kow soonkii ayaa la jideeyey mar labaadka waxa la jideeyey zakaatulfidri oo isku sanad ah sekada la ydhahdo sakaatulbadan ee jidhka laga bixiyo ee marka soonka la dhammaynaya la bixiyo taana waa la jideeyey waa laba labadii ciidoodna waa la jideeye iyagana iyo khudbadahoodii salaadoodiiba waxa la raaciyey udxiyadii oo ah ciidda dambe in la udxiyaysto oo iyaduna halka tan kale sakaatulfidrigu ugu jiro ayaa udxiyadu ugu jirtaa arinta shanaadee la jideeyey sanadkaasi waa sakaatulmaal xoolihii caadigahaa ee la haystay iyo in la sakeeyo mood iyo noolba arinta lixaadee la jideeyey qibladii oo baytulmaqdis la qaabilayay in laga soo wareego xagga iyo xaramka iyo kacbada la qaabilo iyadana waxaa la jideeyey bishii shacbaan ama rajab mid ahaan maalin alaaaa salaadii duhur saynu soo marnay isla sanadka ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu la aqalgalay caaisha albinaau bicaayish heberreerkii buu dhisanayaaba inaguban idhaahna albinaau bicaayish waa dhismihii reerka iyo aqalgalkii weeye kadalika qodobka sideedaad ee xilligaa dhacay wuxuu ahaa isla sanadka albinaau bifaadimati zahra nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inantiisii faadima oo hablaha ugu yarayd ayaa waxaa soo doonaya ali bn abi aalib walahu qisatun mashhuura qise cajiibuu leeyahayoo e, faatima radi allahu canha rag badanoo hadal hayaa la maqlay calina wuxuu ahaa ragga niyadda ku haya laakiin dib unbuu isu egaayo maxaad nebiga la hortegi waxaad haysaa ma jirtee maxaad la hortagtaa marka marna wuu keerkeeraya ma u tagtaa ma iska calooladeegtaa maya waad iska daysaa rag badanoo hadal hayana waa la maqlay abubakar iyo cumar ayaa kula teliyay oo yidhi war kolle cid buu nebigu siinayaae cagkuyayaa lagaaga horay deetana wuu dhaqaajiyey waana dagaalkii bederka bacdi dagaalkii bederka bacdi weeye bederna wax yar buu ka soo helay wuxuu ka soo helay dircun xudamiya iyo neef geela oo u helay qaniimadii uu helay intaasuu xoolaa haystaa nebigu u tegey salawaatu rabbi wasalaamu alayhi deetana wuu hor fadhiista haye alla wixii hayba taalle baa ii timi buuo afkaygaba juuqdu shib iska waran waa fiicay somaarinku markuu yar qajilo maantao dhan waa fiicay ku warwareega tantiisii ma galo maantao dhan baryadadii buu ku warwareega wuxuu idhi lacallaka ji'ta takhdubu faadima waa nebi ilaah waa loo warramayaa malaa socotay faadimo ha neefaa soo booday iyada lafteedaan u markaasuu yidhi oo waaye maxaad meher uga dhigaysaa waan ku siinaya ku siin maayey waa kan iyo hawlaha mabu gelin maxaad meher uga dhigaysaa markaasuu yidhi wallaahi rasuul allah waba intaanu hadalkiiba odhan ayna dircuka alxutamiya mee diricaagii xutamiga ahaaye ee waa diruucda ugu liidata buu ahaa suri wuu yaallaa kaasaad meher uga dhigaysa keen kii baa la keenay halkii ugu meheriyey neefkiina muxuu doonaya inu ka dhigto aqalgalkii neefkiina xamtaa ka bireeyo xamsoo sakhraamay khamriga weli lama xarimin adeerkii ayuunbaa hashiyo fadhiday loo gebiyey ayuu dhaqaaqay calooshina waa dalooliyo beerkiibuu kala baxay kurskiina waa goosta calioo iska socdoole hashii soo caraabi ayuuma maxaad caraabisaa maxaa lagu nuuga maxaa laga nuuga deetana sidiiba adugu aqalgal fiican baa u dhacay nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu uu raaciyey waxyaalahan dumarka la raaciyo israafkuunbaa la diidayaaye in gabadha wax la raaciya waa sunne arrimo badanoo kuushii ka mid ahayd khadiija ayuu raaciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka islaamaha wax raacinaya cidna ma cararayaan ee waxbay hayaan dariiq bay hayaan laakiin waxyaalo badan oo loo baahnay ayay raacinayaan iyo baabuurtii wixii istabageli jiray maistabagalaan iminka horta idinkaa ka warhaye waaya wa badrun kubra qodobka sagaalaad ee dhacay isla sanadkaa labaad wa badr dagaalkii bederna waa dhacayo waa yowm lfurqaan yowmaltaqal jamcaan waa maalintii martay la kala food qaaday ee si fiican loo kala hagaagay islaam iyo gaalo waana maalintii koobaad waa maalinka iyagoo saddex boqolah ay kun afka dhulka u dareen toddobaatanna ka dileen toddobaatanna ka soo qabteen guushaa weyne ilaahay siiyeyna sannadkaasee dhacday sagaalka arimood ayaa sanadkii laba dhacay waayahay sheekhu wuxuu yidhi walicaamin aanin aw licaamin aanida uu yidhi walicaamin aanin sanadkii labaadna fiihi fardu sawmi baa dhacay wlciidayni bsalaati salaada labada ciidood bikhudbatayni laba khudbadood bacdu intaa kabacdi baa la jideeyey wludxiyatuna kada waxa kula mida ah, zakaatu maalihim wlqiblatu qibladiina xuwilad waxa loo wareejiyey lilmasjid alxaraami wlbinaau bicaa'ish tarkhiim buu ku sameeyey kadalika zahrau wabadr lkubra wa fi aaliati sanadkii saddexaad dukhuuluhu wuxuu la aqalgalay bixafsati alqaanita xafsadii adeecidda badnayd buu la aqalgalay wazaynabayni iyo labadii zaynab buu nebigu la aqalgalay wa bana bnu cafaan cusmaan bnu cafaanna wuxuu dhistay biummi kulsuumin ummu kulsuum buu isna dhistay wa fiihi isagay aljamcaani labadii ciidan iltaqayaa ku kulmeen biuxudin uxud waraabica sanadkii afraadna bi'ru macuunatin bitilka alfaajica bi'ru macuunatin xasalad waxay la timi bitilka alfaajica musiibadaa weyn baa ku dhacday islaamka waqaswuhu uu duulay nebigu ku duulay bani nadiiri bani nadiir wajalow way daaduumeen ama way qaxeen daaturiqaaci daaturiqaacayay bacdaha intaa ka bacdina kamaa xakowse iyada dhacdooyin kooban baa dhacay dhacdada koobaad waxay ahayd al albinaau bixafsa alqaanita xafsa waxaa ka geeriyooday sakraar ibnu camr deetana markay cadad baxday ayuu nebigu doonay oo uu ka doonay sadiiqu cumar alfaaruuq deetna waa u meheriyey waa la aqalgalay waxaa kaloo nebigu guursaday azaynabayn zaynab bintu khusayma iyo zaynab bintu jaxsh labadan isla sanadka ayaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh guursaday zaynabta hore horta xafsa alqaanita wuxuu u yidhi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baa mar dalqad furay deetna ilaahay baa wuxuu ku yidhi raajic xafsa waa loo soo waxyooday fa inahaa sawaamatun qawaama xafsi gabadh la furo maahee soo cesho waa gabar soom badan oo salaatuleyl badan oo adeecid badane soo celiy waa la soo celiyey zaynab bintu khusayma umulmasaakiin baa la odhan jiray gabadh aad u naxariis badan oo deeq badan bay ahayd maalin iyagoo nebiga ag fadhiya dumaradiisii faraha badnaa ayaa wuxuu idhi asracu kunna mawtan adwalu kunna yada ta ugu hor dhimanaysaa waa ta ugu gacan dheer dumarkiina fadfadhiya ta ugu gacan dheer maase isku wada dherriyeen bal gacantaasaa dheh alla adaa dheer adaa ugu hor dhimanaya deetana gacmii baa laisku dheerariyo tii gacanta gaabneed maalintaa hoosay ka bishaaraysta laakiin nebigu taa uma jeedida sarbeeb bay ahayd deeqda iyo gacan bixinta bay ahayd zaynab eh, bintu khusayma iyadaa ugu horgeeriyootay zaynab bintu jaxashna nbigaailaahay baaba uu soo guuriyeyoo waxay ku faani jirtay zawaja kunna ahalikunna markaas laysxifaalinayo ee la kaftamaya waxay odhan jirtay idinka dadkiina idin guuriyey aniga ilaahay baa iga soo guuriyey min fowqi sabci samaawaat marka iyaduna taasay ku dhaadan jirtay isla sanadkaas saddexaad ayaa cumaan guursaday umu kalsuum oo uu la aqalgalay isla sanadkaa shanaad ayaa labadii ciidan jeyshulmuslimiin wa jeyshulmushrikiin ay isku qaabileen jabal uxud wixii ka dhacay baana ka dhacay sanadkii afraad buu sheekhu bilaabay sanadkii afraad wuxuu ku bilowday arrin faajica ah oo muslimiinta isu raacdayoo waa la isimtixaamaya uxud baa maalin dhowayta ahayd laba bilood ka hor oo toddobaatan saxaabi ku shahideen markana nin la yidhaahdo abubaraa mulaacibulasinna ayaa nebiga u yimi dacwaddaa loo bandhigay nin weyn buu ahayo suldaana deetana manuu islaamin manuu fogaan hadal iska fiican buu yidhi wuxuu dhi hadday saxaabadaadu raacaan oo najidi tagaan xagga bariga waa laga yaabaa in dad badan soo islaamaan sidoo waan u baqanayaa sidoo anaa magangelinaya ka dhabbaanay ahayd wuu magangeliyey uu sheegay laakiin markuu meel dhexa marayo ayaa weligood dadkan isxifaaliya ee istaba socdaa way badnaayeen nin isaga ku haystay madaxnimada oo ku xigay ayaa damca inuu ninkan ku xumeeyo oo la dhaa caamir ibnu dufayl kiibaa damca inuu toddobaatan kaba laayo qabiilkii bu idhi soo kaca a bay abu abubaraa baa magangeliyey u dhaqaaqi mayno saddex qabiiloo kaleo ka fog buu taguu yidhi ciidan isiiya qolaynu weeraraynaay ciidan baa la soo siiyey toddobaatan saxaabi bay ahaay toddobaatankii saxaabi oo laba xoolay raaceen sideed iyo lixdankii kale ay isweer ka qabteen sideed iyo lixdankii way dagaalameen laakiin seefo ulayma imane leeb bay siday ugu wadeen dhammaantood ku laayeen labadii ayaa waxay arkeen haada dhacaysa sida wallaahi haadaasi raggeenni bay ku dhacaysa way soo ordeen midna waa la dilay midna waa la qabtay amr ibnu yat damri camar markaa foodu jaray timuhu gooyey waan ku xoreeyey buu yidhi hooyadayba beri nadarto kii baan kuu xoreeyey camarkaa la soo daayey ayaa dhexda markuu soo socday waxay isku soo lug dareen toddobaatan nin buu ka socdaa laba ninoo qoladii waxlaysaya ayuunbay isku lug dareen hadhowbay geed seexdeen labadiina intuu seefi ka qaadu bireeyey isri bal horta xisaabtii badneed ee idinka baxday labaha laga soo celiyo sidii uu madiine ku tegey nin kale isna soo baxo la sayid ibn dusunna oo meydka iska dhex oo isagu meyd iska dhigay ayaa isna soo badbaaday toddobaatankii waxay ahaan weliba quraan ruuga waxay ahaan ahlu sufa masaajka degan maalintiina qur-aanka maarata way xaabaystaan habeenkiina qur-aankay akhriyaan musiibadaasaa ku dhacday labadii ninna waxay noqdeen markii nebiga loo warramay laba ninoo nebiga ka tegey oo heshiis la lahaa waan bixinayaa buu yidhi magtoodii muu odhannin anigaa toddobaatan layga laaye wuxuu yidhi labadaasi ballan bay qabeen waan bixinayaa diyadooda waxaa ku xigay banunadiir diyadii buu la tuguyuhi war waynagii heshiiska lahayne banunadiir bal heshiiskii dee ila soo bixiya waayo halkan noo fadhiiso waxay damceen inay dhagax ku ridaanay sallax madaxa kaga dhuftaan ilaahay baa ogeysiiyey wuu ka soo dhaqaaji amar buu siiyey inay baxaan iyagiina dagaal baa lagu qaaday waa la mastaafuriyey qaswada la ydhaa daaturiqaac ay dhacday baa la sanadkii afraad laakiin waxa loo badan yahay inay ahayd sanadkii shanaad sheekhu waxa uu yidhi duluhu wuxuu la aqalgalay bixafsat lqaanita wazaynabani labadii zaynab wabana bnu cafaan biummi kulsuumin wa fiihi isaga sanadkan ayaa aljamcaani labadii ciidan iltaqaya ay ku kulmeen biuxudin buurta uxud waraabica sanadkii afraad biru macuunatin bitilka alfaajica biru macuuna meesha laydhaa ceelka laydhaa ayaa xasalada ay ku dhacday bitilka alfaajica musiibadaa weyne waqasuuhu weerarku weeraray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bani nadiiri bani nadiir buu weeraray wajalow way qaxeen ama waa daaduumeen oo si kaleba may qixine nebigu isweerbaabuu ka hayee ninka ladhaa cabdulaahi ibnu salaam ee cabdulaahi ibnu ubay ayaa ku dhaatay oo yidhi aniga ha laysii daayo oo la moodayey inuu islaamnimadu sax tahay si baa lagu sii daayey waxaana la yidhi laakiin wixii awrqaado ayuunbaa qaadi kartaan oon hubka iyo lacagta toona ahayn manaa xafash baa qaadan kartaan hubka ma qaadan kartaan lacagna ma qaadan kartaan daaturiaaci bacdaha kamaa xakaw qaswatu daaturiaacna halkanay dhacday daaturiaac maxaa loo yidhi saxaabadu way kawabeeleen aad bay u cagaageen dabeetana maryahoodii bay cagaha ku marteen arriqaac waa maryihii lagu maranayay cagaha iyaga oo jihaadiyo ilaahay dartii socda wa qaa'ilun culimmada mid ka ayaa yidhi fiihaa sanadkan ayaa asalaatu salaada qusirad la gaabiyey wlhamru khamrigana xurima sanadkanaa la xarimay aw filatii khalad ama sanadkii saddexaadee hore ayaa la xarimay wa qiila la yidhi fiiha sanadkan afraad bay nasala soo degtay aayatu tayamumi aayaddii gebagabaysigu kadaa waxaa la mid ah salaat lkhawfi salaatulkhawfkana sanadkanaa la jideeyey baa la yidhi maca khulfin khilaaf numii la soo wariyey waqiila waxa la yidhi fi lhamsi sanadka dambe shanaad weeye wa fiihi nasalad sanadkanay soo degtay aayulxijaabi aayadaha xijaabka ka warramaya wlkhusuufu dayaxmadoobaadkana sulliyad waa la tukaday liqamarin likhusuufi qamarin dayaxiyo madoobaaday markii koowaad la tukaday buu ahaa wa fiihi sanadkan afraad baa qaswulkhandaqi xasala uu dhacay qaswulkhandaqi qaswadii la odhan jiray qaswatulkhandaq maca quraydatin maca qaswi qurayd iyadoo lagu duulayay qabiilka bani qurayd maca almustalii iyo qaswadii laodhan jiray qaswatu bani lmustaliq cala saxiixi sida saxda ah wa biha isla sanadkana banaa biha uu nebigu la aqalgalay juwayriyu la aqalgalay walifku ifkigiiyo been abuurkiina tanuu dhacay sanadkan aw fil aatiya ama sanadka soo socda kana waa sanadkii afraadoo afar dhacdoo horeynu sheegnay dhacdada ku kusii xigtaa layskuma waafaqsanaa sheekh laydhaa ibnuljawsi ayaa wuxuu leeyahy sanadka afraad ayaa salaadda la gaabiyey oo isagu wuxuu ka mid yahay culimmada odhanaysa salaaddu waxay soo degtay iyadoo dhammaystiran sanadkanaa la gaabiyey taynu soo marray maxay ahayd iyadoo kala dhiman bay soo degtay deetana waa la dhammaystiray qodobka kale waxa weeye khamrigana sanadkanaa la xarimay abcan kharku khamriga wuxuu soo maray intaasoo darajo mar la yidhi la tilmaamaya inuu xun yahay ysaluunaka can alhamri wlmaysir qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima marna waxaa la tilmaamay in laga fogaado salaadaha ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaa waantum sukaara xata taclamuu ma taquuluun markii ugu dambeeyna waxa la tilmaamay inama alhamru wlmaysiru walansaabu wlazlaamu ridsun min camali shayaan fajtanibuuh marka khamriga waxa la xarimay sanadka afraad culimada qaarna waxay wa sanadkii saddexaad laakiin waxa loo badinaya sanadka afraad sababuhuna dee bahalka oo xun oo ilaahay doonayay intaaba mugdaayeene dadkaa laga jarayay way la qabsadeen sidaanaynu qaadka u cunno si ka daran bay cuni jireen guryuhu marfishiyay lahaayeen nin kastoo odayi odayba muu noqon haddaan lahayn loogu soo hagaago laydhaa marfishkii hebelina geeya mabuu ahaynba iyo inaan waraabiyo oo dhigdhiga markaasay ku faani jireen wanashrabuha fatatrukunaa muluukan usuudan laa yanahnahuna liqaa'u markaannu cabno waxay naga dhigtaa boqorro iyo libaaxyo aan cidna ka waaban waa libaaxnimo zayfa oo fooya waayo waa intaa inuu cabsanyay hadhow fulinimadiisiibuu ku laabanaya marka baashu waa udhaasho ee maaha waa wax kale wa qiila waxaa layidhi fiiha aayatu tayamum laba qodoboon laysku waafaqsanayn buu raaciyey aayadda gebagabaysiga iyo salaatulkhawfku ma afraad bay ahayd mise shanaad bay ahayd khilaafa ka taagan laakiin waxay u badan tahay inay shanaad ahayd aayatu tayamum waayo ciqdigii kuushii caaisha ayaa tayamum kugu soo degay caaisha kuul baa ka luntay kuushii bay tiri waan raadinayaa nebiguna ciidanko dhan jooga buu idhi inta la helayo caaisha aad buu jeclaa deetana abubakar baa loo cawday inantaadan ciidankii dhammaa aan biyo lahayn ku xabisaysa waa maxay deetana nebiguna uu iska gamaayo intuu luqunta saaray dhabteeda iska seexday abubakar baa damcaya inuu canaanto waxaanu arkaya nebigoo jiifa xun sameeya xaggad muu kaga soo wareego kaliduu ka gujiya maxaa dadka deetana iyana waa isgeejinaysa nebiguyuu toosin deetana waxaa ku lagu baraarugayoun aayaddii gebagebisigoo soo degtay nimankii cadhaysnaa way farxeenba barakaaba ilaahay idiin keenayoo tayamumkaa dhan ee ah in marka biyo la waayo ama biyaha la isticmaali waayo la gebagabaysto sababta caaishuu ku soo degay sanadkii shanaad buu ahaa salaatlkhowfna saasi leeg aayulxijaab waa maxay aayulxijaab waxa weeye dumarku inay isxijaabaan oo jirkooda xijaabaan iyo dumarka nebiga in la xijaabo maxay ku kala duwan yihiin midna waa xijaab la xidhanayo midna waa xijaab la xidhanayo maxaan uga jeedaa gacanteedu maad ku kala garan kartaa la xidhanayo la xidhanayo haye mid gurigaa la xijaabayaa oo deetna garaal baa laga hadlayaa fasaluuhunna min waraa'i xijaab midna jidhkeeday ku xidhaysaa markaa jidhka waxay la wadaagaan dumarka muslimaadka kanna gaar buu yahayoo dumarka nebigu waa inay ka duwanaadaan waa inaan daf laysaga odhane gadaal waa laga hadlo oo laydhaahdo waxaanu kaa doonaa hawsha noocaasa iyona gadaal ka soo hadasho wlkhusuufu sulliyad cadceedmadooga iyo dayaxmadoobaadka waxaa soo horreeyey dayaxmadoobaadka kaasaana la tukaday xilliga dagaalkii khandaq ama axsaabna sanadkaasuu dhacay sanadkii afraad maa quraydatin qabiilka qurayd laydha waa jilibkii ugu dambeeye yuhuudeed waxay raaceen gaaladii soo weerar tagtay iyadiina sanadkaasaa la weeraray waa inoo wada imanayaan waxaanoo dhani qaybta ghasawaadka inoogu imanaya maca mustaliqin qaswatu banilmustaliq iyadana waa gaari doonaa cala saxiixi sanadkanay dhacday wa biha sanadkan afraad ayaa banaa biha nebigu uu dhistay juwayriya walifku ifkiguna sanadkaasu dhacay marka haddaynu nidhaahno tayammumku sanadka dambuu noqday ifkigaa sanad ka noqday sanadkii afraad oo saas leeg baa caaisho kuuli waayaysa dadka qaar baa odhanaya oo kuusheedu hee waayid badanah ilaahay baa wax ka wada subxaana wa tacaala deetana halkii bay ku habsaantay saxaabi baa soo maray waa qiso dheer saxaabigii baa gartay waanu soo qaaday munaafiqiintiina markaasay ka faaidaystayna waaba laysla hadhayba deetana halkaasay xumaantii ka bilaabeen bil bay wareejinayeen waxba ogeyn ragga daacdaacaya la qaybkaan ogaanaa oo cid baan u warramaynaa oo alaabtii la dhigay wixii la waayey waannu sheegaynaa nebiga ilaahay baa sheegi laha odhan laha waa anaa soo taabtayoo waxba ma jiraane faraha qaada bil buu waxayga sugayay soo degtay toban aayadood oo suuratu nuura arrimumay kala furfurmin caaishana waxay ku kalsooneed ilaahay inuu beri yeelayo miskiinad bay ahayd daacada oo aan dhibaato geysan laakiin ismay lahayn heerkaasaad gaadhi oo qur baa kugu soo degaye waxay tah nebigaa ah intuu seexdo riya sheegi doonaa ama jibriil baa xadiis ahaan ugu sheegi laakiin toban aayadood inay ku nuxnuxsadaan waa fadiilo aad iyo aad weyn oo caaisha leedahay waxaa kalood fahmaysaa waxaan ishaacaadka laydhaa iyo eh, kutirikutaanta iyo sheekebaraleydu inay dadka dhibaatayso wa qaa'ilun culimmada mid ka mida ah waa ibnu jawsiye ayaa wuxuu yidhi fiihaa sanadkana asalaatu qusirad la gaabiyey salaaddii walkhamru xurima khamrigana la xarimay aw fi latii khalad ama sanadkii tegey wa qiila waxaa la yidhi fiihaa sanadkana aayatu tayamumi nasalad ay soo degtay kadaa waxaa la yidhioo kale salaatulkhawfi nasalad maca khulfin khilaaf numi la soo wariyey wa qiila waxaa la yidhi fi lhamsi sanadkii shanaad bay dhacday wa fiihi nasalat aayulxijaabi aayadaha xijaabku aayu waa jamcu aayatin wlkhusuufu sulliyad waa la tukaday liqamarin baa loo tukaday kii cadceedda mah wa fiihi sanadkana kasuul khandaqi xasala uu yimi maca kaswi qurayda quraydana waa lagu duulay waa kuwii qurayda la xukumi jiray halkeedin ku gaari doonnaa maca almustaliqi cala asaxiix wa biha sanadkana juweeriyatu juweeriyana banaa u laga qalgalay biha iyada nebigu dhistay walifku xasal ifkiguna waa dhacay aw fil aatiya ama sanadka soo socdaabuu dhacay fi sitti sanadkii lixaad kaanad waxa ahaatay cumratu lxudaybiya cumradii xudaybiya wa baycatu ridwaani beycadii ridwaanka ilaahay ku dhacay tilka zaakiya tilka albeycatu zaakiya baycada qaaliga ahee qiimaha badan wa fiihi sanadkana fardu lxaji xajka faradyeelidiisu xasala uu dhacay aw maa khalad ama xilligii tegey aw fi amaani ama sanadkii sideedaad aw fa fi taasicati ama sanadkii sagaalaad khulfun intuba waa khilaaf waqiila waxaa kaloo la yidhi kaana wuxuu ahaa xajkuba qabla alhijrati kaana wuxuu ahaa wujuubuhu waajibintiisu qabla alhijrati intaan laba hijroonin xakaahu waa xikaayooday fi nihaayati sheekha la yidhaahdo abulmacaali aljuwayni ayaa nihaayada ku sheegay wa fiihi sanadkaasaa qad saabaqa nebigu tartansiiyey bayna alkhayli fardihi wa aayatu dihaari aayatu dihaarkiina nasalad ay ku soo degtay fi bni khawli ninka la yidhaahdo ibni khawli ayay ku soo degtay aws ibnu saamit iyo fi bni khawli waaye sanadkii lixaad baynu gaadhno wuxuu sheekhu leeyahy sanadkii lixaad ee hijradana dhacdooyin Eh, dhacdooyinka dhacaya waxa ugu horeeya cumrat lxudaybiya nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo raggiisa soo hijrooday lix sanay marayaan oo aanay kacbadii arag indhaha basaasay qoladii reer madiinina waa la midoo iyana waa laga mamnuucay mar la markay nebiga hooyeen ee magangeliyeen bay reer quraysheed yidhaahdeen ma soo xaji kartaan mana soo cumraysan kartaan nebigaa wuxuu ku riyooday isagoo xajaya oo dawaafaya oo timi gaabsanaya laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaq latadkhulunna almasjid alxaraama in sha allahu aaminiin muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriina laa takhaafuun qadiyaddii markuu ku riyooday riyada ambiyaduna waa xaq ayuu hi war yaadhaheen waynu cumraysanaynaa hadda colaad baaba ka dhaxaysa deetana waayi baa la yidhioo waxaa soo ajiibay kun iyo afar boqoloo saxaabi kun wuxuu idhi hubka waxaa soo qaadataan caadiga ah hubkiinoo dhan waxaa kaloo iska horraysanayna socoto dadka u sii sheegtaa inaanaan col ahayn ee xajxar aan ku socno cumro geelana ishcaarkii ku sameeyo kurska ka dhiijiya qilaadadiina uxidha loo xidhi jiray si loo garto inaynaan duullaan ahayn deetana markaan ku dhowaanno maka ayaynu hubkeeno dhan dhigaynaa gaadhna u samaynaynaa hubka fudud baynu qaadanaan la gelayna qurayshi intaasoo ergaal la diray waxay istaageen may maannagaa war xun noo baxaa oo ninkay ishayeen ayaa sandullo ku soo galay may talabada taymaaha ilaa noqotaan waa inay muyidhiyaha noo gashaa oo meelaha fogfog lagaga sheekeeyaa inaannu celinnay oo markaa sumcaddayadii hee ay halkeedii istaagtaa muddaa halkaa laga doodayey nebigu qaar uu diro qaar iyagu soo diraan aakhirkii dambe afar qodob ku heshiiyey in sanadkan muslimiintu laabtaan inay sanadka dambe soo qalleeyaan umradoodii oo saddex maalmood joogaan in heshiis xabadjoojineed dagaal joojineed toban sannadood la kala maaratay qoondaysto in wax alla wixii gaalada xaggooda ka yimaadee islaama la soo celiyo ninka muslimkaee dib u gaalooban aan la soo celin qabiiladuna inay xor ka raacaya nebi moxamed iyo ka quraysh raacaya afartaa qodob lagu heshiiyey saxaabada qaar badan buu dhunta u dhaafi waayey waa gaari doonnaa laakiin nebigu wuxuu arkayey meel dheer waxyina way ahayd fatxina way noqotay cumar baa ka mid ahaa raggii laakiin markay soo degtay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina ayuu yidhi awa huwa oo ma guulba suu in badanoo dambe ayuu ilaahay dartii u shaqaynayuu is lahaa bal hadalkaagii maalintii waxooga in kaaga dhaafo baycatu ridwaanna maxay ku dhacday cumaan oo la diray oo quraysh loo diray ayuumbaa waryimi cumaan baa la dilay nabigu baycuu geliyu yidhi dhaqaaqi mayno ilaa aynu gaalada kala calaf qaadno waanaynu ku dul dhimanaynaa cumaan geed yar baa lagu baactamay oo qudhac hoostiya laqad radia allaahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara intaba ilahay baa raalli ka noqday laakiin waxaa hariibah wax rag ku faanaa rag ka faanaa soomaad maqan ya baycadaa ilaahay ku ammaanayo nin baa ka dhuumanaya ya nin munaafiqa oo la socday muslimiinta ayaa awr kaga dhuumanayo wuu ka gabanayaaba bahasha ilaahay dadka raalli kaga noqday saxaabiga ladhaa salamata ibnu akwacna saddex jeer buu galay isna awalkuu galay oo dhexduu galay oo akhirkuu galay ragna way ku saddecishanayaan nina wuu ka gabanaya fi siti sanadkii lixaad mee cafwan intayna dhaafin sanadkaasi ayaa xajkiina la jideeyey xajka in la jideeyey shan qowl baa ku sugan khilaaf aad u dheer baa ku jira ka ugu qariibsani waa hadalka uu leeyahay abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa imaam alxaramayn nihaayat lmalab fi diraayat lmadhab kitaabka ugu weynee shaaficiyadu leedahay ayaa wuxuu ku sheegay maka intii la joogay baa la jideeyey buu leeyihi waa qowl aan cidi odhan isaga mooyaane afarta qowlee kale wuxuu odhanayaa sannadkii afraad iyo kii shanaad iyo kii sideedaad iyo kii sagaalaad toddobaad kuma dhex jiro waa afraad iyo shanaad lixaadna kuma jiro sideedaad mee lixaadde eh. shanaad lixaad iyo sideedaad iyo sagaalaad ka ugu xoog badanna waa sagaalaad in la jideeyey sagaalaad baa la jideeyey sagaalaad muxuu xaji waayey nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muu xaji karaynoo weli dadkiibaa qaaqaawan mushrikiintii qaaqaawanayd ayaa dhex socota mushrikiintiina waa socdaan labadaasaa laga sifaynaya waa gaadhayna waxaa kaloo dhacay sanadkan nabigu tartan buu furay tartanka fardaha oo kuwa la boglaalay ee aadka u diyaarsanna masaafad kilomitra ah la orosiinay kuwa aan boglaalayna calooha lena masaafad kilomtr meelahaasa ayaa la tartansiinayay abubakar baana ku guulaystay farasuu lahaa ma isagaa saarnaa saarnayd ilahay baa ka warqaba aayatu dihaarna way dhacday oo aws ibnu saamit iyo khawla khawla bintu saclaba fii ibni khawlida fii binti khawli inuu yidhaa bay ahayd waayo khawla waxa weeye khawla binti saclaba ayay ahayd waaye fii sitti sanadkii lixaad bay kaanat cumrat lxudaybiya wa baycat ridwaani tilka zakiya taa dahiran ilahay raallida kaga noqday wa fiihi sanadka lixaad baa fardulxaji xajkii la waajibiyey aw maa khalad ama tii ka horraysa ee shanaad aw fi amaani sideedaad aw fa fi taasicati ama tii sagaalaad khulfun ay hada khulfun wa qiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ahaa qabla alhijrati wujuubu waajibnimadu hijraday ka horraysay xakaahu waxaa ku xikaayooday fi nihaayati abulmacaali aljuwayni imaam alxaramayn wa fiihi sanadkaasuu qad sabaqa bayna alkhayli fardihii buu tartansiiyey waayatu diharina fi bni khawla bint saclaba fi sabci khaybaru sanadkii toddobaad khaybaru khaybar baa dhacday wa cumrat lqada wa qadimat sanadkii toddobaad waa kan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi arrimaha ku yimi waxa ugu horreeyey qaswatu khaybar khaybar waa yuhuud baa degan yuhuuddii hore u deganayd iyo yuhuuddii banuqaynuqaac ee madiine laga eriyey iyo kuwii bani nadiir ee laga eriye madiina labadii qayb ka mid a ah ayaa la degay ha iska degaane xasaradla'aan kumay degine halkaase waxay ka bilaabeen dhibaato hor leh wafdi baa ka baxay qurayshu tegey oo idhi dagaal soo qaada dhaqaalahan anaga fangaraynayna haddana way dhaqaaqeenoo kadafaan iyo qabaa'iladii reermigaabay u kaceen inoo xidha xoole iyo raashin baanu siinaynaa maxamed soo weerara dagaalkii khandaq ee tobanka kunee nin ahaa iyagaa soo abaabulay markii khandaq la kala food qaaday xudeebiyana iyadoo qurayshi kuu diyaarsan tahay oo ay fardaha kuugu taagantahay cid kale nebigu mu weerari karayn markuu xaggaa iska soo xidhay quraysh ee uu la heshiiye xabadda uu dhigay ayuu yidhi haddaba kuwan aanu faaruqo aan soo edbiyo halkaasuu iska soo xidho tadabu iskaga soo xidhay dabeetna wuxuu dhaqaaqay khaybar khaybarna waxay ahayd deeq ilaahay siiyey raggii xudeybiye ka qaybgalay qof kale laguma darayn hal qof ilahay waa kii lahaa sayaquulu lmuhallafuuna idan dalaqtum ila mahanima lita'huduuha daruuna an natabickum yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah qul lan tattabicuuna kadalikum qaala allahu min qabl fasayaquuluuna bal taxsuduunana marka qoladana loogu talagalay keliya waa hadiyad khaybarna waa niman fulayaalo waa yuhuudo waxay samaysteen koob iyo toban qalcadood oo kala dandambeeya wey somaaliu calqad bay idhahda cayn ka waa qalca ama xisn waaye toddoba ka lagu dagaalamay oo xoog lagaga faramuruujiyey maxaa soo hadhaya afartii ugu dambaynaya waxa weeye iyagaa soo dhiibayba dagaaladaana waan gaari doonnaa insha allahu khaybar halkeedaan ugu tegaynaa xoolahoodii iyo beerahoodii wuxoodiina waa la qaybiyey weliba ilaahay ummadda wuxuu u wanaajiyey hadday saxaabadu beeri laayeen diintay baran laayeen iyo jihaadkii way ka fadhiisan laayeen hadday jihaadka ku mashquulaanna beeraha baabi'i lahaa laakiin ilaahay wuxuu darbay yuhuuddii iyagaa yimi oo maxamedow hana mastaafurine aanu idinka shaqayno aynu wada yeelanno oo markaannu ka shaqayno ku dhabardaallo ee ku dhabar jabno sannadkii ungaynoo kala badha saxaabadu madiinay joogaan cilmigay baranayaan jihaadka u baxayaan saacaddu bay eegayaan sannadkii ma gaadhe ha kii xumaa yuhuudiga muxuu qabanaya deetan waa inuu keenaa xoolihii oo kala baran waa inuu keenaa ku xigtay cumrat lqada waxay gaadhay xilligii la qalayn lahaa umradii way tageen way galeen way cumraysteen qurayshina nacaybay ka qabaan awgeed buurahay u baxeen wada joogimayna yidhaahdeen halkaasay ka soo daawanayaan laakiin dacaayad baa ka horrayso waxaa la yidhi qoladan xumadii madiina kow kaga siisayo ma noola dad saanta iyo lafuhiisa saarayn baa iman doona nebiguna warkiibuu ka war hela wuxuu yidhi cududa banneeya waa dhinacay xigeen cududa iminka la banneeyo ee kuwa hoosta la mariyo waa dhinacay ka soo daawanayeen dhinacaana wareego orda niman ordayo muruqa markay saa idhaahdaan uu ay yidhaahdeen maxay noo lahaayeen maxay noo lahaayeen niman baaba'e wey waa dhoolatus weeye laysuma jilciyo muslimiinta laysu jilciyaa laakiin inagu iminka cidda laysu maaratay laysu muruqweynayo waa la yaqaana kuwa kaleo laysu bihinbihiya waxaa ku sii xigay habeenkiibay aad u cibaadaysteen hinda bintu abi umaya oo mucaawiya dhasho abu sufyaan qabay way ka garowday iyadoo gaalad ah waxay tidhi waryaadhahe maxaynu beenta isugu sheegaynaa walee xaramka caawun baa lagu cibaadaysta bay tii waa gaal haddaba weli ma islaamin haddana waxay la yaabtay saxaabada tahajudkii cibaadada ku jireen wixaynuba khouray ahayd bay tii cumratulqadaa saddex maalmood bay ku jireen ummu xabiiba ayaa timi ramla bintu abi sufyaan oo nebiga loogu meheriyey xaggaya xabasha najaashi baa u meheriyey kun oo dirham buu ka bixiyey waxaan dumarba laga bixin ila waa boqore cafwan umu xabiib ayaan qaldin umu xabiiba waa maymuuna ayaa umu xabiiba ramla bintu absiyaan ma qaldin ramla bintu abi weeye wa bacdaha waxaa ku sii xigtay maymuuna bint alxaaris oo iyadana markuu dhammeeyey umrada ayuu nebigu guursaday labadaba waxaa ka horeeyey safiya bintu xuyay oo markuu khaybar ka soo baxay ayuu guursaday safiyana waa dumaradii nebiga alisraa'iiliya ee waxay hoos tagtaa ama nasabkeedu galaa haaruun mar waxoogay lagu yar jiifsaday oo ay xafsi ku tidhi yahuudiya binti yahuudiyeyn ayaa iyada oyeysa nebiguu soo galay ma waa leecaayay maxaa lagu yidhi yahuudiyad baati laba yahuudi iska kaa dhaleen nabigu wuxuu ku yidhi maxaad u dhaadan weydaed odhan weyday ana abi muusa ana abi haaruun wa ammi muusa wa zawji muxamed waxaa odhan weyda nebi haaruun dhalay muusena waa ii adeer nabi muxamedna waan u dhaxay maxaad u dhaadan weyda oo oo bidhoo la caddaysaba maarti waxa weeye waa sida caqliga wax lagu daweeyo ee lagu hagaajiyo isla sanadkaa waxa dhacay in la xarimo dameeraha dadku ay haystaan ee dadla joogtaa ayaa la xarimay waxaa kaloo la xarimay wax alla wixii micu ku ugaadhsada iyana sanadkaasaa la xarimay waxaa kaloo la xarimay mutcatu nisa waxa la yidhaahdo waxaan innagu nidhahno meher shardiga in gabadh guursado taymna ku guursado taymkaasaynu isqabaynaa taymka hadduu dhaco laysfuri maaye shandadaa la kala qaadanaya safaaradaha ayaa la kala qaadanayaa meesha dalaa dhici maayo waa zine yaroo casriyaysan ilmihiina aabba yeelan maayo dee ka aabbihii shandada qaatay xaggee lagu hagaagi kaana waa la xarimay kadib baa mar la yar xalaaleeyey sanadkii xunayn la jooga sideedaad ayaa xaalad yar la xalaaleeyey kadib baa dabeetana la xarimay waana shayga keliya ee xalaal ahaa ee la xarimay ee la xalaaleeyey ee la xarimay shay kaloo afartaa xaalo maray maba jiro aan ka ahayn mutcat nisa intaasi ayaynu laqbaynaynaa dhegaysta fi sabci sanadkii toddobaad khaybaru khaybar baa xasala xasishay wa cumrat lqada'i bay ahayd ama cumrat lqadiya cumradii la qallaynayey wa qadimad waxaa timi ummu xabiibat aridaa ummu xabiibadii e, ilaahay raallida ka aha ayaa xabasho ka timi oo banaa biha nebigu la aqalgalay xikmadaha nebigu u guursanayey kow waxaa ka ahayd in dad badan lagu fadhiisiyo cadaawadda lagaga yareeyo quraysh oo dhan ninkii hogaaminayey ee colaadaha ah hogaaminayey ayuu ka guursaynantiisii misdhaqaajin karaa mar dambe sadog baabuu noqday mar dambuu fara soo fuulay oo u dagaalamay maba jirto haba yaraatee wa bacdaha kadaaka fiiha maymuunana nebigu waa guursaday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qablahaa waxaa ka horraysay safiyatu weliba safiya nebigu markuu la aqalgalay ayaa wuxuu dhabankeeda ku arkay madow yar sii muxuu yahay say tiri ninkaygii yuhuudiga qabay ayuunbaa maalin maalmaha ka mid ah ayaan kuhi xalay riyoodo waxaan ku riyooday dayaxaasoo soo dhacayoo dhabtaygaga dhacay baa hal dharbaaxu isla kala jiido bab buu igaga sii wuxuu yidhi boqorka madiine jooga ayaad xiisaynaysaa miya waa riyadu yaqaane boqorka madiine jooga waa nebi maxamed ayaad xiisaynaysaa miya waa nebigan guursan doona salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markiiba uu awiluu fasiray waa yahay wa fiihi isla sanadkaasaa mancu uu ahaa diidada alxumur alahliya tameeraha dadlajoogtaa baa la xarimay wa mutcat nisaa'i fiihi daad ku calliqaysaa wa fiihi mutcat nisaa'i baa xurrimad uma xullad waa la xalaaleeyey yowma xunaynin uma qad xaramaha muabada si muabada ilaahay u xarimay laysa lidalika intiha laysa ma aha lidaaka xarimidda intihaa ay dhammaato mar dambe xarrimiddaasi dhammaan mayse ku jirtaa wa fi amaani sanadkii sideedaad waqcatun dhacdo bimu'tati muta ka dhacday wlfatxu fatxigii maca xunayn xunayn la raaciyey fidi sanati sanadkanu dhacay wa ahdi jizyati jizyadii baa laga qaaday majuusta hajar joogtay watakhada nabiyu nebigu waa samaystay fiihi sanadka almimbara mimbarkuu samaystay sanadkii sideedaadna dagaalka muuta laydhaa markii koobaad ee dowladda yar ee islaamkaee curdinka iyo dowladdii weynayda ruum ay isfarasaaraan bay ahayd ciidan nebigu diro uu hogaaminayo zayd ibnu xaarisa ayaa halkaa isku helay iyo muslimiintii halkeedn ku gaari doonna sanadkaa waxaa dhacay fatxu maka makaa la qabsaday oo calanka tawxiidka laga taagay dagaalkii xunayn baa dhex maray nebiga iyo hawaasin iyo saqiifa oo socda qolada hajar ku dhaqan waa baxrayne oo majuusoo dabcaabudo farisiyiina iyana waxay soo bixiyeen jisyadii iyo gibirkii waana sanadkii nabigu uu samaystay mimbarka qadiyadda mimbarkan yar dul istaagaynaaye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi toddobadii sanee hore wuxuu ka khudbadaynayey tiir timireed tiir saa u taaganoo timira ayuu ku tiirsan jiray marka kelmadduu nebigu jeedinaya hadday gaaban tahay dee waxba noqon maayo laakiin hadduu yaro dheereeyo ama khudbad dheer noqoto wuu daalayaa kolba lug ku istaagi jiray markii dambe saxaabi baa kuhi ya rasuul allah haddii laguu sameeyo mimbar aad ku fadhiisato waa ficnaan layd waa fikrad wanaagsan deetana islaan ansaariyada ayuu yeedhay mee ninkii nijaarka ahaa ee ahaa wuu joogaa hay sameeya mimbar mimbar baa loo sameeyey saddex kaabadooda saddex kaabadood waa mid lasoo fuulo iyo mid cagaha la saaro iyo mid lagu fadhiisto saddexaa darajo wey wixii darajooyinkaa ka badiya waxay noqonayaan kuwa dambe oo mar dambe la sameeyey xikmadda looga jeedaana waxa weeye in la wada arko qofkii khudbadaynayay isagiina waxoogay nasashaa uu dareemo oo uu si fiican uga bogto waxaana laga sameeyey geedka laydhaa asliga oo ku badnaa madiina soo odayaasheenni culimmadeenni waxay jireen waa geedka dhuurta laydhaa dhuurtaasi ayay ku macnay jireen qise cajiibaa dhacday markii mimbarka la sameeyey ee nebigu ka wareegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee mimbarkii uuu wareegay tiirkii ayuu tiirkii wuu reemay cod buu sameeyey sida geela marka la soo godlayo ay u dananaan ama ay u reemaan ayuu u reemeen deet soo degay waa aamusiiye deetna waa aamusaya sayl mayroo la aamusinay oo hoydii u timi ayaa ah yarayar u aamusaya xasanulbasri wuxuu odhan jiray waryaadhehe war ma tiirkaasaa ka liidataan oo nebiga iyo jeclaantiisa iyo sunnadiisa a sidaa ugu danani weydeen waa jamaad markaasuu midna aflagaadinayaayo nebigaaga waxaa ku samee walciyaadu billaah waa jamaad waxa u ilmaynaya ee u dananaya fi tii sanadkii sagaalaad qaswu tabuukin qaswadii tabuuk baa xasalad xasishay bacda an sallaa markuu nebigu ku tegaday calaa asxama haa'iban fasanna waa jideeyey sanadkii sagaalaad waxaa dhacaya qodobadan kow waxaa ugu horeeya qasw tabuuk iyada waa gaadhi doonnaa tabuuk waa mar labaad baa lagu noqonayaa ruum Eh, qodobka labaad ee dhacay waxa weeye asxama waan soo marray asxama waa boqorkii najaashi iyo xabasha ayaa geeriyooday nebigaa loo sheegay bannaanka inoo saara buu yidhi boqor wanaagsan iyo adoon wacan baa geeriyoodaye aynu ku tukanno salaatulghaayib ayaa halkaa lagaga tukaday sunnay noqotay in salaatulghaayib lagu tukado ciddii aan lagu tukanin ama salaadoodu ay yar eh, liidato ay yar hoosaysaan ujeedaa cidda ku tukatay isla sanadkaasuu nebigu ka dhaartay dumarkiisa bil waxoogay hadalaa yar yimi hadalkaa culimmadu laba qowl bay sheegaan arrin la qaybiyey ayay isku yara qabteen waa la yidhi nebigay ku celceliyeen biilka noo yar kordhi oo inta nala siiyo nooga yar kordhi labadaba waa la yidhi nebigu wuxuu bil idiin soo geli maayo mashruuba meel yaroo goodhiya oo sarraysa ayuu bil ku jiray oo halkaa aanu guryihiisaba imanin sagaal iyo laatan markay ahayd ayuu soo daadegay gurigiiuu damca yimaado rasuul allow dee weliba sagaallaatan sidii bishu sagaallatanna way noqotaa soddonna way noqotaa marka waxooga dumarku inay weligoodba soo yar hadhadli jireen marmarna in lagu yar mudaaharaadi karo ee halka walbeer ka karaysan karto soomaa wa fiihi qisatu licaani isla sanadkaa waxaa dhacay licaan cuwaymir alcajlaan iyo xaaskiisii ninku hadduu xaaskiisii ninku arko marhaatiyaal afarana waayo maxaa la samaynaya licaan wuu dhaaranaya afar jeer buu ku dhaaranaya rur sheegayo marshanaadkana wuu ishabaarayaa hadduu been sheegayo iyana waxay isku difaacaysaa afar jeer inuu beenaale marshanaadkana in ilaahay u cadhoonayo haddii iyadu ay beenalay tahay waxa dhacday xajatu sidiiq xajkii abubakr sidiq baa laidhi mas-uulka ahaw maxaa looga dhigay nebigu ma tegi kara waa inagii sheegnayoo dadyow qaawan iyo mushrikiin baa dhex boodaya cali baa laga daba diray cali baa meel dhexa ku gaadhay amamuurun am amiirun buuri ma amiir baatay oo waa leecasilay mise waxaad ka tahay ciidankayga ma ciidankaagan ka mid ahayoo waxaan ahay infoy waxaan ahay ergey waxaan wadaa farriin baan wadaa farriintaan waa wadaa waa inaan mushrik damba soo xajayn inaan beydka nin dambooqaawani dawaafayn waa lasii salabaynaya waxaa loo gogol xaadhaya sanadka tobnaad oo nebigu soo socdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh waayahay sanadkaa sagaalaad waxaa loo bixiyey caamulwufuud carab oo dhani odayaashoodii iyo soo qulquleen waayo islaamnimadooda waxay ku xidhayeen quraysh waa ninkan iyo reerkooda isu daayo hadday reerku ka adkaadaanna dee way dhammaatay hadduu isagu ka adkaada islaamaanna dee markaasay raacaynaayo markay arkeen qorayshoo diintii raacday iyo kacbadiioo nebigu qabsaday walle xaq buu sheegayey deetna waa ku imanaya iska soo daba shumeeyey fi tii sanadkii sagaalaad qasuu tabuukin bacda an sallaa markuu ku tukaday calaa asxama haa'iban isagoo maqan fa sanna nebigu waa jideeyey muxuu jideeyey wuxuu jideeyey salaat lghaa'ib wa fiihi sanadkaasuu qad aalaa alilaau waa dhaarta qad aalaa wuxuu ka dhaartay min anniswaani dumarkiibuu ka dhaartay shahran bil wa fiihi sanadkaasaa xasala waxa dhacday qisatu ka dhaarto marka uu ku tuhmo zine iyo wixii la mid ah wa xajatu sidiiqi abubakr sidiiq xajkuu hogaaminayeyna isla sanadkan uu dhacay uma arsala waa diray nebigu arsalaa alifkaas waa alifu ilaaq arsala waa diray lahu isaga ayuu u diray caliyan cali bacda u gadaashii cala alwilaa'i ka dabageyn laakiin muu casilayne farrin gaaruu siday oo muxuu markaa cali ku naadinaya ku dhawaaqaya an laa yaxuja antu waa tafsiiriya an laa yaxuja ay bian laa yaxuja inaanu soo xajin mushrikun nin mushrigii bacdu intaa ka bacdi qof gaali inaanu soo way ka dhammaatay walaa yatuufa inaanu dawaafayn curyaanun mid qaawani kacbada aanu dawaafaynin ka ficli ljuhalaa'i siday juhaladu sameeyaanoo dadka juhalada ah ayaa iska dawaafa aan waxba xidhnayn wa waa loo bixiyey sanadkan bisanat lwufuudi sanadkii wufuudda ayaa loo bixiyey likasrat alqaadimi inti timi faraha badnayd oo min wufuudin wufuuddii faraha badnayd sanadkii ugu dambeeye tobnaad ayaannu soo gebagabaynaynaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa ku yimi kow xajat lmustafa nabiga ayaa xajay waa kow waa xajat lwadaac waa qodobka labaad ee dhacay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi sanadka waxaa ridoobay nin la ydhaa alaswad ulcansi ayaa ridoobay labadaa qodobo waaweyn nebiguna ciid qolu u diray qolooyinkiibaa ka takhallusay oo dilay labadaa dhacdee waaweyn ayaa dhacay sanadka sanadkii ku xigay koob iyo tobnaadna ilaahay baa nebiga oofsanaya oo waa sanadkuu ku geeriyoon doono fil cashri sanadkii tobnaad kaanad waxa ahaatay xajatul wadaaci xajkii wadaaciyo sagootinta waa xajka keliya nebigu xajay intuu soo hijrooday intaanu soo hijroon lama yaqaano tiradeeda laa yuxsaru lama koobo alwaafuuna dadka yimi biilaacin daalacasho la daalacdo la eego laguma koobo ila lagu garan maayo cid qortayna ma jirto laakiin waa ilkacabir waa la qiyaasaya dadka yimi ee nebiga la xajay faqiila waxa la yidhi kaanuu waxay ahaayeen aaiina afan afartan kun oo saxaabi aw dicfaha ama labalaab wazid calayhi dicfa in kalena ku daro afartan kale saddex afartanaad waa maxay boqol iyo labaatan kun oo saxaabi marka afartan waa la yidhi siddeetan kunna waa la yidhi boqol iyo labaatan kunna waa la yidhi laakiin qowlka ugu saxan waa qowlka odhanaya boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabi wartada waxa ridoobay fiihaa sanadkan oo wadacaa sheegtay annubuwa nebinimo waxa sheegtay alswad alcansiyu swadkii ree cansi ee ree yamaneed xataa mawaha ilaa uu tamwiih mawaha waxa weeye ilaa wax jacburiyey jacburka tamwiih leedha libacdi qawmihi tolkiisa qaar ka mida wuxuu jacburiyey bisajcin hadal uu taxay oo sanaca uu sameeyey hadal buu yartacabni wuxuu yidhi qur baa igu soo dega faqutila waa la dilay ashaqiyu kii guuldaraystay maca man tabicahu ciddii raacday oo mar alle markuu soo baxay ciidan badanna uu yeeshay dad badanna ay raaceen mucaadi ibnu jabal iyo abu muusa alashcari ayaa joogay warbay soo direen ya rasuul allahi ninbaa meeshii qabsaday nebinimo sheegtay nimankuu ka qabsaday ayuu nebigu warqadu qoru yidhi waryaadhahe wuxuun sameeya qaladkuu sameeyna maxay ahayd ninkuu meesha ka qabsaday ee uu dilay ayuu xaaskiisii guursaday gabadhoo gabadh muslimaday ahayd qoladii muslimiinta waxay la xidhiideen gabadhii ninkaagina wuu dilay inagana wuyna duleeyey maxaad ka hoos qabanaysaa waa arrinkaan qaba waan taagle maxaan sameeyaa col diyaarsanaynaaye qol noo diyaari oo hub noo dhig qolbay hub u dhigtay u diyaarisay weliba caawa soo gelaynaaye qolka hoosta ka xorod hoostay ka xoroday way soo dalooliyeen deetana isagiioo hurday ku bilaabeen mar alla markay seefta ku dhacday u deetana qayladii ciidanku soo yaacan bay tii nabiga waa loo waxyoonaya wayigii waa ku sodajooga way wada fadhiisteen intii bay dileen salaadii subax luquntiisiioo la tuuray iyo meeshiioo laga aadaamay baa soo xigtay dabeetna way kala yaaceen ciidankiisi sanaca iyo yaman oo dhan islaamkay ku soo noqotay nebiguna markaa firaashka geeriduu yaalla dabeetna wuxuuhi qutila alswad qatalahu arajulu lmubaarak fayruus addaylami nin barakaysan baa dilay fayruus baa dilay buu nebigu yidhi fa fii maa yaliiha wixii sanadka tobnaad ku xigay wa hiya ixdaa cashara waa sanadkii koob iyo tobnaade qadaa waa uu geeriyooday qadaa wuxuu dhammeeyey nebiyullaahi nebiga ilaahay wuxuu dhammeeyey fiiha sanadka cumrahu wakhtigiisii buu dhammeeyey caasha wuxuu noolaa alaaan saddex bacda sitiina lixdan ka bacdi calaa asaxihaa sida saxda badan waalkhulfu khilaafna fii hada khala waa horreeye khilaafaynu aragnay nebigu inteebuu maka joogay inteebuu madiina joogay qaabkii u geeriyooday iyo xanuunku siduu ugu yimi casharkeenna dambeyn wax ka odhan doonnaa ilahay waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahum bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka wanatubi الثنيات الوفاء